wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaah amaa bacdu waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii labaad fasalkii lixaad baan ku jirnay waxaan maraynay aladabu macal kaafir diinta islaamka waxaa ka mid xataa dadkaan ku abtirsanaynee gaaladaa inay ka hadasha usluubka loola dhaqmayo al adabu usluub maca alkaafir gaal micil adab qaato yactaqidu lmuslimu qofka muslima wuxuu ictiqaadsan yahay ana saa'ira almilal diin yaal dhammaantood waaladiyaan wixiiba magac diin iyo milo lagu sheego inay tahay baatilatun midaan waxba ka jirin baa muslimka ictiqaadsan yahay wa ana asxaabahaa diinahaas dadka ku abtirsanayana inay ku faarun gaalo yihiin buu qofka muslima ictiqaadsan yahay ila diina maahaane alislaamiya diinkan islaamka loo nisbeeyey maahaane wixii kale magac kastoo lagu sheegaaba inay baatil tahay inta ku aftirsataana gaala yihiin aa qofka muslimkaa maskaxdiiyo maanka ku haya fa innahu ina diina alislaamiy diinka islaamigaa baa addiinu diina alxaqu run adag wailaa asxaabuhu diinta islaamka dadka ku abtirsada maahaane fa innahum dadka diinta islaamka ku abtirsada almu'minuun dadeeba rumeeyey wey almuslimuun dadeeba u hogaansamayo wadaalika arrinkaana liqowlihi rabbi hadalkiibaa u daliila tacaalaa rabbi korahaye wuu yihi eebba ina diina diin cinda allaahi eebba weyna agtika diina alislaam islaamka wey eebba agti diinka diina waa islaamka kolkaa diinan diinta islaamka ahayn ilaa agtika diin maaha dadka agtiisay ka diin tahay ina diina diin cinda allah eebbaweyne agtii ku diina ama ka diina alislaamu islaamka wey wa qowlihi rabbi hadalkiisiina waa u daliil subxaana heblaaan badnaa uu yihi waman qofka yabtaqi jariya hayra alislaam islaamka waxaanan ahayn diinan diinnima u jariya falan yuqbala laga ogolaan maayo minhu xaggiisa wahuwa isagana fi laakhira maalinta qiyaamee dambaysa min alkhaasiriin inta gurigood bahay ayuu ka mid yahay kolka haddaad mar diinta islaamkaa ah gudubtid wixii kale ee aad sheegtidba wax ma aha sana rabbi warkaan cad u keenay waman qofka yabtaqii jariya hayra alislaam islaamka maahaane wax kale diinan diinnimo u jariya falan yuqbala laga aqbali maayo inuu asaga wahuwa ruuxa fi laakhira maalinta qiyaama gudaheeda min alkhaasiriin inta gurigood buu ka mid yahay wa qowlih eebbaweyne hadalkiina waa u daliil uu yihi halyakuma maanta maalinta asha la geliyey maalin harafay ahay wa xajat ilwidaa maalintaasaa eebba tilmaama alyawma maantadatan aada joogtiinbaan akmaltu dhamaystiray lakum idinka diinakum diintiinni baan idiin kaamil yeelay oo wax nusqaana oo diintii ku jirta ma jirto wa atmamtu waa buuxiyey calaykum korkiina nicmati aniga nicmadaydii baan korkiina ku buuxiyey waradiitu waa raalli noqday lakum idinka alislaama islaamka ayaan diinan diin ahaan idinka raalli noqday fa haadihi alakhbaaru wararkan aan sheegnay alilahiyatu ee eebba loo nisbeeyey assaadiqatu ee runta sheegaysa ayaa calima almuslimu qofka muslima ogaaday sidan haddiiba eebba u hadlay ana saa'ira ladyaan diin yaal dhammaantood allatii diintii qabla alislaam islaamka ka horeysay qad nusikad in la dooriyey bilislaami islaamkaa lagu dooriyo islaamkaa bedelay oo booskii ku jira iyadii horena wax kama jiraan waana alislaama islaamka huwa islaamka diinulbashariya dadka diintiisiya diinkii alcaam ee guud ahaaneede bani aadam idaylkii u diinka aawo oo falam yaqbalillah eebbaweyne ma aqbalin min axadin qofna kama aqbalin diinan diin hayrahu aynu islaamka ahayn walaa yarda eebbaweyne raalli maaha bisharcin sharci ku raalli maaha eebe siwaahu diinka ka soo haray wa min huna meeshaasaa kaana almuslimu qofka muslima wuxuu ahaaday yara mid caqliyeynaya ana kula man qof kulligiis aan lam yadin ka diin yeelan lilaahi eebba weyne tacaalaa korahaye bilislaami aan islaamka eebba ku aqoonsan een uga diin yeelanin een islaamka eebba ku caabudin ee yihaah wadaan islaamka ahayn beeneebba u malaya fahuwa qofka kaafirun gaal wey kolkuu gaaloobayna sida loola dhaqmaa waa side wayaltasim muslimkii wuxuu laasimsadaa xiyaalahu xiyaala alkaafir qofka gaalkaa dhankiisa bilaadaabi usluubka ataaliya ee imanaysa wey kow cadamu iqraarihi muslimka sugidiisa lahaanteed wa cala alkufri kufri korkii ku sugo oo qofkan gaaloobay waad fiican tahay gaal iska la oran maayo lagu sugi maayo gaalnimadii cadamu iqraarihi qofkii gaaloobay ku sugidiisa la-aanteed cala alkufri gaalnima korkeed lagu sugo wacadami rida raallinima la-aanteed bihi bilkufri lagu raalli noqdo maxaa jira idin rida raallinimo bilkufri gaalnima lagu raalli noqdo kufrun gaalnimow laba bugduhu qofkii muslimka ah gaalkii u haroonaya muxuuna ugu haroonaya bibugdiillah eebbaweyne haradiisa sababteeda tacaalaa koraaye lahu kaafirka uu haraysan yahay id ilxubu jacayl fillaahi eebbaweyne dartii wax loo jeclaado iyo walbugdu caro fillaahi eebbaweyne dartii wax loogu caroodo wamaadaama allaahu eebbaba mar hadduu yahay casaka adkaa uunka wajalla weynaaye qad abkadahu gaalkii miduu carooday wuxuu ugu carooday likufrin liajli kufrin gaalnima darteed uu ugu carooday bihi gaalka ku sugan falmuslimu qofka muslimkaana yubgid waa u caroonaya alkaafira gaalkiibuu caroonayaayo bibukdillah eebba weyne caradii sababteed taalaa koraaye lahu kaafirka uu carooday cadamu muwaalaatihi muslimka xiriirintiisa la-aanteed iyo wa mawaadatuhu la kalgacaltankiisa uusan muslimkii gaal kalgacal la wadaagaynin taana liqowlihi tacaala eebba weyne hadalkiibaa u daliila inaan gaal la xiriirinayn lalana xiriirsanayn kalgacallana aan la dhaafsanayn laa yatakhid yayan yeelanin almu'minuun inta xaqa rumaysay alkaafiriin gaalada awliyaa kaxayeeyan ka yeelan min diini lmu'miniin mu'miniinta ka soka wa qowlihi tacaala weyne hadalkiina waa u daliil uu yihi laa tajidu ayuha arasuulu lkariim heli maysid qowman dad yu'minuuna rumeeyey billaahi weyne rumeeyey walyowm maalin rumeeyey alaakhir ee dambaysay yuwaaduuna la kalgacaltamaya man dad xadalaha eebba weyne gooyey wa rasuulahu rasuulkiisii gooyey walow kaanuu kuwa eebbiyo rasuul gooyey haba noqdeene aaba'aahum iyaga aabbayaalkood aw abnaahum wiilashay dhale aw ikhwaanahum walaalihii la dhashay aw cashiiratahum xigtadii u dhoweyd wey e qalbigii halweel wey wuxuusan wada qaadi karin iimaan eebba rumeeyey iyo gaal oo la xariiriyo labadaa qalbigii ka suurageli mayso kolkaa qofka hadduu labadiiba sheegto uu yihaha muslimna waanahay gaaladiina waa jeclahay midunbaa beena labadaa ma wada rumoobi karaan hay-adaanaana u daliil laa tajidu si kasta haddaad yeeshin heli kari maysid qowman dad yu'minuuna rumeeyey bilaahi rabbiga gar lagu caabudo walyowmi maalin alaakhiri dambaysay inay allihii aakhira rumeeyeen haddana yuwaaduuna la mandad bay gacalgacal la wadaagayaan xaadallaaha eebbagooyey wa rasuulahu rasuulkiisii gooyey walow kaanuu haba ahaadeeno aabaa'ahum aabbayaalkooda aw abnaa'ahum wiilashooda aw ikhwaanahum walaalahooda aw cashiiratahum qaraabadooda afar waxaa weye insaafuhu muslimkii u garsooridiisa uu gaalka u garsooro iyo walcadlu xaq dhowrin macahu gaalka maciisa waisdaau lkhayri wixii khayra oo la gaarsiiyo lahu gaalka shardi waxawa in lam yakun hadduusan gaalka ahayn muxaariban col hadduusan muslimiinta la ahayn oo uusan la dagaalamayn saasaa loola dhaqmaya biqowlihi eebbaweyne hadalkii baa arrinkaa u daliila tacaalaa korahaye uu eebba yidhi laa yanhaakum ullaahu eebbaweyne idinka reebi maayo can iladiina kuwii xaggooda an lam yuqaatiluukum idinla dagaalamin fi ddiini diinta gudaheeda aan idinkula dagaalamin oo walam yukhrijuukum idinka bixin min diyaarikum aqaladiiniyo dalkiina aan idinka bixinin waa gaalaan weligiin wax idinka allay inay gaalo yihiin intaa weeye gafkooda waxausan eebba idinka reebaynin an tabaruuhum inaad u samafashaan oo watuqsituu garsoortaan ilayhim gaalada aan wax idinka hadlay in allaaha eebbaweyne yuxibu wuxuu addoommadiisa ka jecel yahay almuqsidiin kuwa garta iyo cadliga soonow faqad waxaa dhaba abaaxad inay banaysay haadihi alaayatu aayaddanaan akrinay alkariimatu ee wanaagga badan almuxkamaatu ee la sugeen la nasakhin waxay banaysay aliqsaada garsoorin ila alkufaari gaaladii loo garsooro wahawa iqsaadkuna alcadlu cadli falid wey iyo wa insaafuhum loo xaqsoono wa isdaau lmacruuf wanaaggii la gaarsiiyo ilayhim gaalada walam tastatni ayadu ma istitnoon oo kama ayan saarin min alkufaar gaaladii loo wanaag samaynayey ila almuxaaribiin kuwa muslimiinta lacolkaa ee la dagaalamayay unbay ka reebtay faqad keligood wey fa lahum kuwaan muslimiinta la dagaalamaya waxay leeyihiin siyaasatan maamul khaasatan gaar ahaaneedo tucraf lagu yaqaan maamulka biaxkaami almuxaaribiin muslimka kuwa la dagaalamaya axkaamtii u tiilay baa lagu yaqaanaa sidaas ay ayadu sheegtay qoladan muslimka dagaal ku haynin shan yarxamuhu muslimkii gaalka wuu naxariisanaya naxariistaasi waatee naxariistaa qaybsanta mid guud ahaaneed iyo mid gaar ahaaneed biraxmati naxariis buu naxariisanaya alcaama ee guud ahaaneed wey maxaa ka mid a ka idcamihi gaalkii quudintiisa in jaaca hadduu baahdo wasaqyihi gaalkii waraabintiisa in catisha hadduu oomo wa mudaawaatihi gaalkii daweyntiisa in marida hadduu jirado wa ka infaadihi ka inqaadihi gaalkii korintiisa min tahlukatin halaag laga koriyo wa tajniibihi gaalkii ka dheerayntiisa aladaa dhib laga dheereeyo intoo dhanbana liqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nebiga yihi irxamu naxariiso man uunka eebe fil ardi dhulka ku sugan gaaladiina waa ka mid haddaad u naxariisataa uunka dhulka ku sugan yarxamka adna waxaa kuu naxariisan man eebbaha fi samaa samada gudaheeda ku sugan wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil uu nabiga yidhi fii kulli dii kabidin beermidu saaxiiba kulligii ragbatin oo qoyan ajrun baa ku sugan lix cadamu adiyatihi gaalkii inaan la dhibin way fii maalihi xoolihiisa aan lagu dhibin aw damihi dhiiggiisa aan lagu dhibin aw cirdihi sharaftiisa aan lagu dhibin in kaana waa hadduu gaalku yahay hayra muxaribin bitagaalansan khayrkii liqowli rasuul rasuulka hadalkiisi baa u daliil caleyhi rasuulka korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo ahaatee uu rasuulku yihi yaquulu llaahu eebbaweyne wuxuu leeyahay tacaalaa korahaya yaa cibaadi aniga addoomadaydiyo inii aniga eebbaa xaramtu waxaan reebay adulma maagid calaa nafsi naftaydii korkeeda ayaan ka xarimay inaan idin dulmiyo kuladan anigiiba idin dulminay wajacaltuhu dulmigii waxaan ka yeelay baynakum haddaad addoommadaydii tihiin muslim iyo gaalaba muxaraman mid la xarimay ee falaa tadaalamuu haysdulminino wa qowlihi nabiga hadalkiisiina waa u daliil uu yidhi man aadaa qofka dhiba dimiyan gaal iqaamo la siiyey oo ballan ku jooga faana aniga ayaa khasmuhu la murmaayaa nabigu yihi yowma alqiyaama qiyaamada maalinteediigu toddoba jawaasuulihdaa hadiyeyn banaanaanteeda ilayhi gaalkii wax loo hadiyeeyo waa banaan tahay hub iyo wuxuu muslim ka dhibayaa maaha laakiin wax kale waa la siin karaaya jawaasuulihdaa hadiyeynta banaanaanteedii wey ilayhi gaalkii loo hadiyeeyo wa qubuuli hadiyatihi gaalka hadyadiisii uu isagoo kuusoo hadiyeeyey oo la aqbalo wa aklu tacaamihi cuntadii gaalka oo la cuno marka la cunayo wasani mulxida shuuci iyo cawaamaehe in kaana hadduu gaalka yahay kitaabiyan mid kitaab ku aftirsanayo ama yahuud ama nasaara hadduu yahay yahuudiyan reerkaa yahuuda ee towreed ku aftirsada aw nasraaniyan cidda nasaara ku aftirsata injiil hadduu labadaa ka mid yahay liqowlihi eebba weyne hadalkii maana u daliila taalaa korahaye wataamu aladiina kuwii cuntadooda utul kitaaba kitaab la siiyey xilun xalaal maa cuntadaasu tahay lakum idinka muslimiinta aw welimaa saxa wixii asaxay canhu nabiga xaggiisa ka asaxay sala allahu naaris allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo annahu nabiga kaana wuxuu ahaa yudca ah, mid loo yeero ilaa tacaami yahuud yahuud cuntada maa nabiga loogu yeeri jiray yahuuddaasoo bilmadiina beledka madiina degnayd fayujiib nebigu waa aqbali jiray adacwata yeermadaa loo yeeray wayaakul waanu cuni jiray mimaa cunta xagge yuqadam loo geeyo lahu nabiga oo min tacaamihim yahuud cuntadeedii ka midow sideed cadamu inkaaxihi sida loola dhaqmaayo gaaladii inaan loo guurin axdamu inkaaxii inkaaxi lkaafir gaalkii inaan loo guurin almu'mina gabaree ma rumaysay in gaal loo guuriyo wax bannaan maaha kitaabi ha noqdo maydna kaba daran laakiin inaga ragga inaynu ka guursanno gaalada kitaabiga waa bannaanta farqigana waa cadya macnaha waxaa weye haddaad adoo muslima naa gaala guursatid adaa ka gacan sarreeya laga yaabo haddaad iimaan iyo aqoonba leedahay inaad islaamnimo sababba ugu noqotid baa laga yaaba sidaa daraaddeed adaa hoggaankii haya waa bannaan tahay marka inaa gaala la guursado ahlu kitaaba laakiin marna ma banaana gabar mu'minada in gaal lagu dalo u baquujiyo dhulka iska mariyo ma banaana maxaa jira waxaa qur-aan kariimkaa ku soo aroortay allaa tacluu calaya waatuu limuslimiin alislaamu yaclu walaa yucla calayh islaamkuna qofkaanuu ku jira haddaba cadamu inkaaxii gaal u guurintii la-aanteed baa lagula dhaqmaya almu'mina gabareeba rumaysay gaal in loo guuriyo ma banaana wajawaasu nikaaxi ilkitaabiyaat kuwa kitaabiga ah guurkoodiina waa banaan yahay min alkufaar gaalada ka kamida liqowlihi tacaala eebbaweyne hadalkiibaa u daliila fii manci lmu'mina gabadhii eebbe rumaysay uu diiday min azawaaji guur bilkaafir gaal loo guuriyo mutlaqan waa kitaab iyo kayr gaal oo dhanba waxaan diin islaam haysan in gabarh mu'minada uu guursado ma banaana kolkaa marka gabadha guurkeedu noqoto waa mutlaqan dhammaan ahaan wey gaal idaylkii wey wuu eebba yihi subxaanah laahunna gabdhaha muuminaadkaa ma aha xilun xalaal lahum raga gaalada u xalaal maaha walaa hum raga gaalada ana maaha yaxiluuna kuwa xalaala lahunna gabdhaha muuminaadkaa o wa qowlih eeba weyne hadalkiina waa u daliil uu yihi walaa tunkixu haddaad raggii mu'miniintaa tihiin ha u guurinina almushrikiin gaalada idinka gabdhihiina ha ku darina xataa yu'minuu ilaahay ba ay ka rumeeyaan kolkay gaalada eebba rumeeyaan unbaa la guurin karaa wa qaala tacaala eebba wuxuu yidhi fii ibaaxati nikaaxi lmuslim qof muslima oo raga guursashadiisa banaanaanteeda gudaheeda alkitaabiya uu guursada naaga ahlukitaaba eebba wuxuu yidhi waalmuxsanaat naagaa xusaa laydiin baneeyey min aladiina kuwii kamida uutul kitaab la siiyey min qablikum idinka hortiin yahuud iyo nasaarwe idaa ataytumuuhunna haddaad siinaysaan ujuurahunna maharyaalkooda muxsiniin idinkoose guurdoona hayra musaaficiin aan zino iyo dhaxan gedin u dan lahayn walaa mutakhidii akhdaan waday hoosaadna aanan yeelanaynin sagaal asluubka lagula dhaqmayo gaalka waxaa kamida tashmiituhu in gaalkii loogu duceeyo idaa hadas hadduu gaalku hindhisoodo oo xamidallah isagii gaalka ah markuu hindhisooday uu ilaah ku mahdiyo alxamdulilah yila tacaala ay bakorahay kolkaa laba duco bay ahayd mid baan la oran karin waxaa weeye qofka muslimka markuu hindhisoodo ka gadaalna alxamdulilah uu yiraa yakfiru llaahu lanaa walakum waa banaan tahay yahdiikum ullahu wayuslixu baalakum waa banaan tahay laakiin markuu gaal yahay yahdiikum baa la oranaya yakfiru allaahu lanaa walakum la oran maayo oo gaalnimo iyo dhaafidii iskeeni maayaan labada tashmiituhu gaalkii u ducayntiisa idaa hadasa hadduu hindhisoodo xamid allaha tacaala eebba ku mahdiyo bian yaquula waa inuu muslimka u yira lahu gaalka yahdiikumullah eebba haydin hanuuniyo wayuslix baalakum xaalkiina allaha wanaajiyo id kaana arasuulu suubanuu wuxuu ahaan jiray caleyhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha ate yataxadas waxaa indhise iska keeni jiray cindahu nabiga agtiisa yahuud min yahuuda baasanka farta gashan jiray oo wuxuu rabaa indhisa inay qabato kolkaa uu nabiga u duceeyo oo yarxamkumullah waxaasuu nabiga ka rabay rajaa an yaquul nabiga inuu yihaa baa yahuudku quudaraynayay lahum yahuud yarxamkumullah inuu nabiga u yiraa bay rabeen nabiga ma dhihi jirin fakaan nabiga wuxuu ahaa yaquulu mid yira lahum yahuuda markay indhisooda yahdiikumullah allah idin hanuuniyo saawaqa loocantiin wayuslix baalakum xaalkiina allah wanaajiyo idan kelimadan hidaayada laysku ducaynayo haddana iyadoy wanaagsan tahay waxoogaa waxaa laga garanayaa allah hadiika marka lagu yiraa khaldan tahay wey maanaa hanuun ma haysid allah ku hanuuniyo toban xaqa tobnaad waxaa wey anlaa yabda-u muslimiintu waa inayan bilaabin hu kaafirka bisalaam salaam waa inaan gaalkii lagu bilaabin adigu waa ku bilaabin laakiin wain sallama gaalka hadduu salaamo calayhi muslim korkii radda muslimkii waa naqaaya calayhi gaalka korkiisa biqowlihi wacalaykum keliya odhanay salaam loogu dari maayo kolkuu gaalka salaamu calaykum ku yira wacalaykum halkaasaad ku joojinaysa liqowli rasuul rasuulka hadalkiisi baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi idaa salama hadduu salaamo calaykum korkiina ahlulkitaab kitaabka kuwii la siiyey yahuud iyo nasaaru hadday idin salaamaan faquuluu waxaad tidhaahdaan wacalaykum intaa keliya tadhaw koob iyo toban jidka marka laysugu hor yimaado inuu gaalka jidka dhexdiisa mara maaha muslinkaas ku ballaarinayo isagana ruuqaa lagu riixayo yaldaruuhu muslimkii baa dhibaato gelinaya gaalka cinda almuruuq goorta la marayo bihi kaafirka fi ariiq jidka marka gudihiisa la marayo waxaa loo dhibaato gelinaya ilaa adyaqihi adyaqi ariiq jidka meesha ugu ciriirisan baa loo dhibaato gelinaya liqowli rasuul rasuulka hadalkiisi baa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa tabda-u lyahuuda yahuud ha ku bilaabina wala nasaara nasaarna ha ku bilaabina bisalaam idinka salaam ha ku bilaabina faidaa laqiitum haddaad muslimaw la kulantaan axadahum yahuud iyo nasaar midkood fii ariiqin jid gudihii kula kulantaan fandaruuhu u dhibaato geliya ilaa adyaqihi adyaqi ariiq dariiqa ka ugu iriiri badan laba iyo toban mukhaalafatuhu gaalal khilaafo wey waxadamu tashabuh inaan gaal laysu ekayn wey bihi bilkaafir inaan laysu ekayn fii maa kii gudihii aan laysa ahayn bidaruuriyin bidaruuriya maxaa ka mid ka ifaa ilixya garkii raafatay kolka marka waxyaalaha wanaagga ee diinta nafartay ay inagu samaynayno ay gaaladu samayso gaal baa sameeyey loo dayn maayata kolka garkii hadday reebtaan annana awalba inaan reebana yahay hadday macnaha guursadaan gaalada gaal baa guursaday guur loo dayn maayo wixii xagga nolosha ku saabsan sidoo kale wey hadduu gaalka biyo cabo gaal baa biyo cabay waan isugu diri maysi idan waxa daruuriga ah oo nolosha gaal baa sameeyey looga tegi maayo fii maa laysa bidaruuriyin ka cifaa'ilixya garka dayntiisii wey id kaana idaa kaana hadduu gaalku yahuwa isaga yaxliquhaa mid xiira wa sibquhaa gaaladu inay riinji marsato oo riinjiga waa cilaanki garkii la cilaamiyo gaala ma ogola annagaa cilaan saaranayn wa sibquhaa garkii cilaamidiisii wey idaa kaana huwa hadduu gaalku yahay laa yasbaquhaa midaan cilaamin wakadaa waxaa lamida mukhaalafatuhu gaalka garabmaridiisa fi libaasi dharka lagu garab maro min cimmatin gaal duub qaadan maayo adiga duub qaado wadarbuushin koofi dheer bay gaalka duub qaadanayo ama koofi aad baaldi moodo waxle ha qaadanintiisa wa naxwihi wixii lamida intubana liqowlihi hadalkii nabiga aw daliil caleyhi korkiisa nabiga asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo ahaatee uu nebiga yihi waman qofka tashabaha isu ekeeya biqowmin dad isu ekeeya dharkii iyo hadalkii iyo hubkii iyo hanaankii intaba waa soo gelaysa qofka dad isu ekeeya fahuwa isaguna minhum kuwa isu ekeeyey ayuu ka mid yahay wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil uu nabiga yihi khaalifu lmushrikiin gaalada khilaafa see khilaafa acfu lixa waa xiraan garke idinku garka daaya waqasu shawaari shaaribkay reebaan idinka jara wa qowlihi nabiga hadalkiisa ayaa u daliila ina alyahuuda nimankaa gaalada yahuud la yida iyo wanasaara gaaladaa kale ee nasaar la yida laa yasbuquun ma ilaamaan ee fakhaalifuuhum idinka khilaafa oo yacni nabiga khilaafka wuxuu jeedaa khilaabu garkii cilaamidiisa aw shaxri raasi madaxa tintiisa oo la cilaamo bisufratin wax casaana la mariyo aw xumratin guduud liana sibqa cilaamid garkii la riinjiyeeyo bisawaa madow lagu riinjiyeeyo qad nahaa waxaa reebay anhu madowga xaggiisa arasuul rasuulkaa reebay sala allahu calayhi wasalama bima xadiid baa u daliila rawaa muslimun imaamu muslim wuu wariyey anahu nadiga sala allahu calayhi wasalama eebba naxariis iyo nabadgelyo korkiisa hayeela qaad nabiga wuxuu yihi hayiruu haada tintan cadaankii bay ka badatay hala dooriyo wuxuu haadaa nabigu leeyahay ashacra alabyad tinta cadwey haddana wuxuu ku daray waytanibuu sawa madowga saka dheeraada ee la madoobayni usluubka labiyo tobanka qodob ka koobmana sidii gaalada loola dhaqmi lahaw waxaa wixii bashara gaalaa u dambeeyey bani aadamka kidigii qole la arkoo bani aadamka ka mida sidii loola dhaqmayey waa soo sheegnay xayawaanka kale ee naflaha ee bani aadam ahayn sidii loola dhaqmayo haladabu usluubkii maxal xayawaan xoolaha maxooda usluubahabaa isagana halkan looga hadlaya almuslimu qofka muslimka yactarif wuxuu aqoonsan yahay aklaba alxayawaana yaxtabiru almuslimu qofka muslimka yaxtabiru wuxuu u fiiriyaa aklaba alxayawaana xayawaanka intooda badan inay khalqan yihiin uun eebe muxtaraman la xurmeeyo qiimi leh kolkuu saa u fiiriyana fayarxamuha muslimkii xayawaankii waa u naxariista biraxmatiillah naxariistiisa sababteed buu ugu naxariistaa tacaalaa korahaye uu lahaa eebbaba u naxariistay xayawaanaadka wey intooda badan wey waxaa naxariis mudnayn waa iman doonaan wayaltasim wuxuu muslimku laasimsada naxwaha xayawaanka xaggooda bilaadaabi usluubka ataaliyati ee imanaysa kow idcaamuhaa naflihii xayawaankii xoolihii iyo waa la wasakyuhaa waraabinteeda idaa jaacad hadday baahato waa la quudinaya waa hadashad hadday onto waa la quudinaya liqowli rasuul baana u daliila hadalkii nabiga haalayhi nabiga korkiisa azka salaam salaamta ugu ufnaan badan ha ahaata korkiisa wuu nabiga yihi fii kulli daati kabidin beer mid u saaxiiba kulligiisa xaarra kurula ooman ajrun baa ku sugan markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yihi xayawaanka haddii la waraabiyo oo la dhaqaalayo ajri baa laga helaya maa saxaabtu tiri oo xoolaha ma ajri baa ku jira kolkaasuu yidhi xoolo keliyasa maehe beer nool oo oomay dhulka gudihiisa ku sugan yarxamkum man fi sama xadiidkaana waa udeli ham ahaan waa muslimiinta la faray inay unaxariisaan waxa naflaha ee dhulka gudihiisa ku sugan wixii laga istisnoodana waa iman doona irxamu u naxariista haddaad siin bani aadamka man-uunka eebe fi lardi dhulka gudihiisa ku sugan abaalgud waxaad u helaysaan yarxamkum inuu idinkana idiin naxariisto man allaha fi sama irka gudihiisa ku sugan wey wakadaa tadiinu tudaan saad u dhaqantaa lagu abaalmarinayo waxaa qur-aanka kariimkaa ku sugnaatay sayajziihim ilaah unka wuxuu ku abaalmarin doonaa wasfahum tilmaanta adduunka ku leeyihiin inahu xakiimun caliimu laba qodobka labaad waxaa wey raxmatuhaa naflihii xayawaankii loo naxariisto walishfaaqu dhimrin alaya xayawaan korkiisii loo dhimriyo biqowli rasuul rasuulka hadalkiisii baa u daliil rasuulkii alkariim ee wanaagsana lamaa goortii uu ra'aahum nabiga dad arkay sidee yeelaayeen qad itakhaduu waxay yeesheen xayawaanan shimbir tayran xayawaankiibuu shiikhuu fasiray shimbir bay kharadan hadaf ka dhigteen hadaf waxaa la yihaah marka wax la tooganayo ama leeb ama xabad ama waran waxunbaa lagu toog dhigta kolkaa qolaa shimbir meel ku xidhatay kolkaa shimbirtaasii tooganay nabigii baa la kulmay isagoo shimbirtii meeshii la tooganayay dhegta lagu hay wuxuu dhigay nabiga arag iyo suu u kululaaday lamaa goortii ra'aahum arkay dad qad itakhaduu inay yeesheen xayawaanan shimbir kayran bay qaralan mid la toogto ka dhigteen hadafan mid la toogto yarmuunahu shimbirkii bay ganayaan bishihaamihim leebyaalkooda war maxaad u yeesheen iyo yaan la yeelin nabiga kuma ekaanin aakhir calo yuu carooday wa aakhir kelima ayuuna yidhi lacana allaahu si weligeed loogu noqonin weliga dambe si loogu noqonin ur raxmadii eebba ka dheereeyey maxaa jira naxariis la-aanta wax naf leh sidaa la yeelay haddaad shimbirtii qalato oo dubato goosaar ka dhigato oo wax ku banaan laakiin saan oo kale nafta waa simanta midda shimbir ku jirta iyo ta maroodi ku jirta iyo ta quraanjo ku jirta waa siman tahay jismigaa kala weyn amaa nafna kala weyna liqowlihi tacaala maa u daliila wa nafsin wamaa sawaaha ilaah baaba ku dhaartay nafta iyo sinaanteeda waxyaalo badan oo seeba ku dhaaranayay ayuu ku daray naftiiyo sinaanteeda wa nafsin baan ku dhaaranaya wamaa sawaaha ekaantay naf idaylkeed simantayu idan nafi ma kala weyna jismigaa kala weyn lacana allaahu rabbi raxmadiisa ha ka dheereeyo man qofka itakhada yeeshay shay-an laguma badayn shimbirti shay fiihi ruuxun wax naf shimbir ha noqdo nuux kale ha noqde qaradan wax la toogta ka dhiga ilaah raxmadta ka dheereeyo walinahyihi reebidii nabiga waa u daliil sala allahu calayhi wasalam can sabri ilbahaaimi xoolaha xiridooda in intii xoolihii la xiro ambaad iyo biyo hargii lagu siin tanuu nabiga reebay qof baana loo cadaabay bukulaal baa dhibi jirtay maalinkii dambay gacanteedii gashay markaa nafta hadday ka qaado madaxa ku dhufato oo u banaanay sababtu waxa weye hadday mukilaashu mu'diyadahay ooyan edab lahayn in waxaasoo kale la dilo diinta waa qabtaa waa banaan tahay laakiin ma ayan yeelin geed bay ku xirtay kolkaa iskama daynin xayawaankeeda iyo cayayaankeeda bay eryan lahayd awalba cidma masruufi jirin markay xirtay ma ayan daynin xarigiina kumayn walaabinin kaajay baashii u dhimatay nabiga habeenkii alisraa walmicraaj la tusay naagtii oo geed ku xiran ukulaashiina ay xagxaganayso markaasuu nabiga jibriil weydiiyey oo yihi qofkaan geedka ku xiran iyo mukulaashaan cidiyeysanaysa jibriil maxay yihiin markaasaa jibriil u fasiray oo yihi intay adduunka joogeen bay naagtu baasha geed ku xirtay baahina u dishay baa looga soo magaay idan neef inta la xiraa ma nafle baahi loo dilo lama ogola weli sheegidii nabiga sala allahu calayhi wasalam eeba nabiga korkii naxariisiyo nabadgelyaha ku badiya can sabri lbahaa xoolaha dabiridooda uu nabiga diiday ay xabsiha in xoolihii la xabiso lilqatli dil iyo waliqawli nabiga hadalkiisa uu yidhi man fajaca adii biwaladiha ruddu calayha waladaa ilayha rasuulka saxaabta waa socdeen jid baa la hayay shimir baa loo yimid ukuma ku fadhida markaasaa shimbirtii markay kacday ukumihii laga qaatay ukumihii markii la qaatay bay meeshii oo maran timid kolkay ukumihii ka weyday wareeg bay gashay geedkaan fuul geedkaan fuul geedkaan fuul kolkaa inay shimbirtii masiibaysan tahay argagaxsan tahay ilmaheedii laadahay buu nabiga arkay wuu gartay kolka marka asxaabtu ku jeestay yiiriyaa masiibeeyo qof shimbirta tan ammaankeedii iyo nabadgelyadeedii iyo dumaaninadii xasalkii yaa ka qaaday hebel baa ka qaaday warka xaggee yilmaha meesha ukuntii meeshii baa lagu naqay markaasay ku fariisatay waliqowlihi hadalkii nabiga o daliila uu yihi man ruuxee fajaca baleeyey haadihi shimbirtan biwaladiha bisababi waladiha aw biakhdi waladiha ukunteeda qaadashada laga qaatay yaa ku balaayeeyey rudduu naqa amar wey rasuulkii baale rudduu naqa calayhaa shimbirta waladaha ilmaheedii ilaya iyada u noqon meeshaad ka qaateen u dhiga iyadaa u imaanaysa qaalahu hadalkaas nabigaa yihi lamaa raa goortuu arkay alxumra shimbirta magaceedii wey daa'irun shimbir wey taxumu wareegaysa tablubu raadinaysa afraaqaa ukuma meesha u yaalay allatii ukumaha u akhadaha ukumuhu qaaday asxaaba asxaabtu ay qaadeen min cushiha buurkay u yiileen ayay ka qaadeen saddex iraaxatuhaa xoolihoo loo raaxeeyo cinda dabxihaa marka la gowracayo oo waxaan kolba waa dilaysaa darteed in loo kala qoonjaxa maaha ama naxariis daro waa in neefka tartiib dhulka loo dhigo birtana laga qariyo waxoogaa biyo-ana la siiyo jadiinka ha ku qaboojiye mindidana aada loo afeeyo luqunteedana laba goor ka badan aan lagu naqin xaynima haw dhimate oo markaa gawrixii naftiisa nafta laga qaadayo baa raaxa leh markii lagu kirkiri lahaa mindi aan af lahayn ama lakala qoonjicilaa ama mismaar maskaxda looga kawin lahaa maya la yeeli maayo diraaxatuhaa xayawaankii u raaxayntiisii wey cinda dabxiha gowraceeda agtiisa aw qatliha marka la dilaayo biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi in allaha eebbaweyne kataba wuxuu waajibiyey alixsaana wanaag fal calaa kulli shay shay la arka dhammaantii korkii loo wanaag falo faidaa qataltum hadaad wax dilaysaan waa la dilaya neefku muda hadduu noqdo dilkiisaa banaan ama qisaas haddii la oofinayo qofkii in cidyaha laga dhilqiyo ma banaana faidaa qataltum hadaad wax dilaysaan faaxsinu lqatla dilka wanaajiya waidaa dabaxtum hadaad wax gowracaysaan faaxsinu dabca gowraca wanaajiya walyurix ha u raaxeeyo axadukum qofkiina dabiixatahu neefku gowracayo walyuxida ha afeeyo shafratahu mindidiisii wey afar cadamu tacdiibiha xayawaankii in la cadaabo la-aanteed wey biayi nawcin nuxkii ka a lagu cadaabo min anwaacil cadaab cadaabka noocyaalkiisa ka mida sawaan waxaa eg kaana ahaya bitajwiiciha gaajaynteeda aw darbiha karaacideeda aw bitaxmiiliha ku rarideeda maa culays laa tudiiqu ayan awoodin aw bilmusla foolxumayn dhagta la gooyo indhaha laga bixiyo biyaa xayawaanka aw xarqiha ama gubideeda binnaari lagu gubo wadaalika intaynu sheegnayba waxaa u daliila liqowli rasuul suubana hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu rasuulka yihi dakhalat imraa naag baa waxay gashay annaara naar bay gashay fii hira sababiyo wey bisababi hira mukulaal ama yaro sababteed bay u naar gashay ay xabasadaha meel ku xirtay xataa maatad ilaa yaradii gaajo u dhimatay oo fadakhalad naartii gashay fiiha yaradaa sababteed bay annaara u gashay falaa hiya naagtu maaya noqon adcamadha yarada mid cunta siisa wasaqadha waraabisa id xabasadha hadday xirtay walaa hiya naagtu ma noqon tarakadha yarada mid ka tagta taakul ha cunto min khashaashilarli dhulka cayayaankiisi waxaasay eryan lahay kolka risqigeediina way ka irtay iyana wax ma siinin waqad mara nabiga wuxuu maray calayhi korkiisa asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo ahaatee wuxuu nabiga maray biqaryati namla quraanjo xaafadeed baashan quraanjada bahalkuusan oo madax dadleeg ama ka weyn oo duldulaala yay samaysaa kaasay dhexgasha qaryaa la yira waa mawdicu namla meel quraanjo degan tahay waqad uxriqad in lagugu arkay nabiga quraanjadii iyo buulkeedii mid baa dabis la suray faqaal markaasaa nabigu yihi innahu arrinka waxa wey laa yembagii inuusan habboonayn an yucadiba inuu naaro binaari dab ilaa rabunnaar waxaa weeye dilkii waa banaanaan kara laakiin gubid nafla la gubo ma banaana dabna inuu wax ku ciqaabo waxaana bahay uma banaana wax ciqaabta gaar ahaaneed ee seebaacaasiyaalka ku ciqaabow kolkaa kuma banaana inaad wax gubtid innahu laa yembagii ma habboona an yucadiba inuu naaro binaari dab ilaa rabunaar maahaan axad kale yacni wuxuu nabiga warkaa ula jeeda allah eebbaweyn casakaadka uunkiisa wajalla weynaayo shan ibaaxatu qatli lmu'di kandhiba dilkiisa banaanaantii wey oo neefka adduunyada risiga hadduu dadku noqdo ama sixi waa weynaxaya dadkuu hardinaya waa la dilaya si kale haddii loo makansan waayo waa la dilaya ibaaxatu qatlilmu'di kan dhiba dilidiisa banaanaanteedii wey minha xayawaanka ka mida maxaa ka mida kalkalbilcuquur ayga bahalkaa ay duurka boqongooyaha iyo wadiibi guulayda ama yeyda waalxayati abeesada waalcaqrabi dibqallooca hangaralaha waalfaari doolliga alaabta googooya wamaa ilaa haada kuwa iyo wixii lamida oo muudiya oo wax dhiba in la dila waa bannaan tahay liqowli rasuul rasuulka hadalkiisii baa u daliila calayhi rasuulka korkii aska salaam salaamtan ugu ufnaan badan ha ahaatee uu nabiga yihi khamsun shan xayawaanka ka mida fawaasiq ardaal wey yuqtalna shantaa waa la dilayaa fi lxilli duur haddii laga helo waalxaram xaramkaan wax lagu dilin haddii la helo shantaa waa la dilayaa oo waa faasiqiin ardaala dhibkoodaa zaa'ida markaasaa nabigu shantii tiriyey alxaya abeesadii kow ama waxaa ku jinsiga oo dhan lamid wey alxayatu abeesadiiw laba waalghuraabu tukihii wey alabqa garbaha cadaw riwaayaadka kale oon ku hada garba cadayn sheegaya iyagana waa leelaya kolka kan garbaha cad ha u daraado laakiin tukoo dhan waa la dilay waalfaaraatu jiirkii ama dooligii wey guriga iyo kutubta ayay u daratay waalkalbu aygii alcaquul boqna gooyaha ahaa waanidbisaniin waalxudaya dafadii xungurufti faragoosatad baqalyadii waa bahal shimbiraha ka mida dhib badan ilmaha hilibka ka qaadata markaa magacyaal badan bay leedahay baqalyo waa la yihaa xunguruuf waa la yihaa dafo waa la yihaa faragoosato waa la yihaa uufay waa la yihaa magacyaal badan bay leedahay isla iyada wey waalxudaya dafadii kamaa saxa sidii asaxday nabiga xaggiisa kadaalika sidaas kale waxaa nabiga ka asaxay qatlulcaqrab hangarala dilidi walacnuha wuu lacnadayna waa asaxday lix waxaw jawaasu wasmi nicami xoolaha in la sunta waa banaanta si arigaagii aad ariga kale uga aqoonsatid ama lo-daadii ama dameerahaagii ama fardahaagii ama geelaagii sumad inaad dhagaha meel yar ka sartid waa banaan tahay ama lugaha meel yar wuxuun sumadid in lagu dheelo oo madax inaha la tiro ma meeshaan jaraaqadaad maskaxda laga gubo maayo waxaas ma banaana waa nafle dabkaan maskaxda lagu dhajiyey buu dhuuqaya laakiin haddaad dhegta sartid dhib male haddaad sina haddageed uga dhajisidna sina indha kuma yaallaan carab iyo maskax iyo maanna kuma yaallaan kolkaa lugaha haddaad ka yar gubtid oo meel uga dhajisid ama sartid nabadiyo canaw jawaazu wasmi nicami xoolaha sumidooda suntidooda la sunto banaanaasheedii xaggee laga suntaya fii adaaniya dhagaha meel laga saraya xoogaa dhiigaa ka imaanaya way iska raysanaysa lilmaslaxa baa ku jirto way isku qasmayaan id ruwiya waxaa la arkay sala allahu calayhi wasalama nabiga yasimu isagoo suntaya biyadihi shariifa gacantiisii qiimiga badnayd ibila sadaqa geelii sakada loo keenay si aan loo garan waayin isagoo suntaya ayaa la arkay amaa kayru nicami xoolaha ma ahaane inta kale nicam maxaa la yihaa wahiya alibilu geela waalkhanaamu ariga waalbaqaratu lo-da min saa'iri alxayawaan kamida falaa yajuusu wasmuhu ma banaana liqowlihi baahu daliila sala allahu calayhi wasalama waqad ra-a uu nabiga arkay ximaaran dameer mawsuuman si xun loo sunto fii wejhi labada indhood dhexdooda baa dab looga dhajiyey uu yabay nabiga hadduu arkay wuxuu yidhi lacana allaahu eebba raxmadiisa ha ka fogeeyo man wasama qofka suntay haadaa dameerkaas fii wejihii wejiga gudihiisa ka suntay toddoba waxaa weye macrifatu xaqillah eebba weyne xaqii oo la aqoonsado fiiha xayawaanka oo waa maxay xaqa eebbe biadaa'i sakaatiha xoolaha aada leedahay sakadoodii baad gudanaysaa idaa kaanad hadday tahay mimaa yusaka sida ariga iyo lo- iyo geela wixii saka laga bixiyo sakadii baad ka bixi sideed waxaa wey cadamu tashaaquli inaadan ku shuqloomin bihaa xoolihii can daacatillah eebbaweyne daacadiisii aadan uga shuqloomino arig iyo lo-di iyo geeli iyo lacagtii saaad u gadgadinaysay salaaddii baa kaa tagtay ma banaana cadamu tashaaqul isku shuqli la xayawaankii can daacatillah eebbaweyne daacadii looga shuqloomo awilahwi dheeldheel bihaa xayawaankii lagu dheeldheelo can dikrihi eebbaweyne salaadiisa iyo xusidiisii looga hamsaamo liqowlihi tacaala baa u daliila eebbaa yihi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow laa tulhikum yayan idin shuqlinin amwaalukum xooleyaalkiina walaa awlaadukum caruurtiina can dikrillah eebbaweyne xuski yaan idinka shuqlinin waliqowli rasuul rasuulka hadalkiisa baa u daliila calayhi korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyahaata fi lkhayli fardihii nabiga wuxuu yidhi alkhaylu fardaha dhaqashadooda halaahatun saddex bay u kala baxdaa hunna fardaha lirajulin nin ajrun bay u yihiin oo dhaqiduu fardaha dhaqay ninba ajri ka helaya walirajulin nin labaadna satrun astur iyo xaaja gudasho ayay u yihiin ajrina kumale wacalaa rajulin nin kale korkii wisrun dembi bay ku yihiin saddexdii kala dhagaysa marka faama aladii ninka ay hiya farduhu lahu ajrun isaga ajri u yihiin farajulun waa nin rabadaha xiray fardihii fii sabiiliillah ilaa diintiisa koryeelideeda buu u xiray in lagu jihaado diinta lagu koryeelo ayuu u xiray fa adaala wuxuu dheereeyey tiyalaha jaraheeda xarig baa lagu xira ay ku daadsato jarihii buu u dheereeyey fii marjin sharmo meel la oodo doog loogu reebay wey aw amase rawdatin ama meel beer ayuu ku dhex xiray famaa asaabad fardahaas jihaadka loo diyaariyey wixii ay asiibto fii tiyaliha xariggaasay ku xiran tahay waxay ku daaqdo daalika kaasa min almarji sharmadii ay ka daaqdo aw irawda ama beersi ay ka daaqdo kaana waxu ahaanaya lahu ninkii fardaa lahaa xasanaatin ajri baa u ahaanaya walow goor isagaaba beertiiyo meeshan cawska leh ku xidhay ee hadday goosato xarigga oy duurkaa orado oy cidladaa ka cabto cawsna ka daaqdo ajri buu ka helayo hadday intay boodboodo xoogaa ku shubanta boodboodka kaadii xaal ka yimaadaan xaarkiiyo kaadidii ajri buu ka helayaa heerka la gaarsiiye arag walow goor annahaa fardihii ay qatacad goyso diyaalaha jarcihii ku xirna bay goysay kolkaasay fastanad boodbooday sharafan kol aw sharafayn laba bootimood kaana wuxuu ahaanaya aasaaruhaa raadka ay dhulka ku samaysay iyo qoobabkeeda iyo awraasuha digaday keentay xasanaatin ajri bay u ahanayaan lahu ninkaas wahiya fardaha lidaalika ninkaa fii sabiili illaahi ugu talagalay u diyaariyey lidaalika arajuli ninkaa isagaa aajirun abaalgud bay u tahay warajulun ninkii laba rabadaha fardihii buu xiray muxuu u xidhartay takhaniyan inuu ku kaaftoomo lafihiisa uusan dhibtoon oo dhibka markuu meel u safrayo sahninayo danaysanayo inuu ku danaysto jihaad ma aha dantiisii gaar ahaanadu iyo maslaxadiisii warajuluni rabadaha faraskii xidhay taqaniyan kaaftoomid wa taxafufan isilaalin haddana walam yansa aan halmaamin xaqallah eebbaweyn xaqi fii riqaabiha luqunteeda xaqa luqunteeda waa ma waa inuu baadiyo biyo siiyo wey oosan gaajo u dilin oo uu masruufa waa nafle kolka wuu masruufa walaa duhuuriha dhabarkeeda xaqii lagu lahaana ma iloobino kolkii loo baahdo darskiiyo muslimka u dhow ma iloobin fahiya qofkaas fahiya fardihii lahu qofka sidaa ku talagalay sitrun astur bay u tahay oo kii fii sabiiliillaahina ajrigiisii ma haysto dembina ka soo gaari maayo saa ku danaysanayo waa ka ninkii saddexaad ee ku dambaabayey warajulu nin rabadahaa fardihii wuxuu xiray fakran faan iyo farduu leeyahay isla weynaan iyo wariyaan istustusid dadka u arko iyo waniwaan collaytamid muslimka lagula collaytamo wuu u diyaariyey fahiya fardaha calayhi kaa korkiisa wisrun dembigay ku tahay fa haadihi intaan sheegnay jumlatun waa in qadara min aladaabi usluub ka mida oo ilaaliya usluubkaasi almuslim qofka muslimka ayaa ilaaliya isaa alxayawaan xayawaanka xaggooda taacatan isagoo waryeelid uu yeelaya uu lilaahi eebba weyne waryeelay wa rasuulihii uu waryeelay iyo wa camalan ku dhaqmid bimaa uu ku dhaqmayo ay ta'muru farayso bihi muslimka shareecatulislaam islaamka shareecadiisa ay farayso shariicatu raxma naxariista shariicadeeda ahayd shariicat alkhayr khayrka shariicadiisa ahayd khayrkii alcaam guud ahaaneeda xataa kaafirkii iyo makhluuqiiba gaaray kolkaas diinta islaamka inay diinuljamiic tahay oy makhluuq idaylkii muslim iyo gaal iyo xayawaanba ay u diin tahay u shareeco tahay u danaynayso ayaad fahamtay bikulli makhluuqin wax la humay idaylkii bay u shareeco tahay min insaanin kaa makhluuqee la hadduu dad yahay aw xayawaanin amuu duunya yahay wallaahu aclam